بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه ويرجع في الايمان الى نيه الحالف ثم الى السبب الذي هيج اليمين ثم الى اللفظ الدال على النيه والاراده wayurjacu waa la celiyaa fi laymaani aymaantii waxaa loo celiyaa ilaa niyati alxaalif kan dhaaranaya niyadiisa ayaa loo celiyaa inama alacmaalu biاnniyaat wainama likuli imri'in maa nawa marka niyadiisa ayaa loo celin iyadaan lafdiga sidiisa loo milicsanayn mar hadduu yahay macno uu qaadan karo mar haddii lafdiga iyo odhaahdu macna uu aqbali karo uu yahay niyadaa la tixgelinaya hadduu doono odhaahduu adeegsaday caam ha noqoto ama khaas ha noqoto ama mudlaq ha noqoto ama muqayad ha noqoto macnaha uu yidhaahdo waan uga jeeday mar hadduu aqbali karayo ayaa maalan la aqbalaya oo niyadiisaa la tixgelinaya hadduu odhah caama adeegsado oo maalan uu dabadeedna yidhaahdo waxaan uga jeeday macno ka khaasaysan waa laga yeelaya ama uu yidhahdo cumuumka lafteedaan uga jeeday waa laga aqbali mar haddii lafdigu aqbali karayo intaa dabadeed hadduu yidhaahdo odhaahda waan cabbiray laakiin wax gaaroo marka aan u sii jeeday oo sidaas ahi ma jirin wuxuu yidhi uma ila asabab aladii hayaja alyamiin dhaarta waxaan ku xambaaray ayaa lagu xambaaraya dhaarta waxaan ku xambaaray ayaa lagu xambaaraya oo masalan shaksigii wuxuu sameeyey shay ama bidco ah oo sharciga khilaafsan ama fisqi ah waxbuu ku kacay tusaalehaan markaasuu yidhi intaasaa dhaariga tahay inaanan kula fadhiisan dib inaanan kula fadhiisan markaasaa la yidhi maxaa kugu xambaaray maxaad odhaahda uga jeed dee inaanan laba fadhiisan baan uga jeeday markaasuu yidhi laakiin maxaa kugu xambaaray dee waxay gu xambaareen bidcadiisaa daraaddeed bes waxaynu odhanaynaa mar hadduu ka toobad keeno bidcadii waa uu la fadhiisan karaa oo dhaartii ma guntamayso halkaa kuma xidhna macnaa dhaartii dee xidhantay hore laakiin halkan ma khusaysa baynu odhanayna oo waxaynu ku xambaaraynaa wixii ku xambaaray dhaarta maxaa kugu kallifay markaynu nahno ee uu yidhaahdo waxaasa igu kalifay marka hadduu doono haba go'aansado weligayba kula hadli maayo oo hadalka waa iska yidhi uun ka'annamaa dib dambeba waxaynu odhanaynaa waxa ku xambaaray baynu dhaartana ku xambaaray marka waxanu lena hadhow haddaa waxaan ka noqdo haddaad iskala fadhiisato waa caadi waayo adigu yaad qaydinba oo odhanin intaad bidcadaa ku jirto muu qaydin mogto ma odhan weligay kula fadhiisan maayo intaad bidcadaa ku jirto yaa intaa dhaarigata ma odhan ee iska inaanan kula fadhiisanba intaa dhaarigata dib dambe inaanan kula fadhiisan waxaynu odhanaynaa war maxaa kugu kalifay masuulana de waxaasa igu kalifay oo maxaad uga jeedda ma intuu bidcadanku me wax aan u jeedayba garan maayo waa waa kubiya karayuuna deedna saasaane bis waxaynu ku xambaaraynaa maa hayaja asabab uma ila asabab aladii hayaja alyamiin kii dhaarta ku kiciyey ayaynu ku xambaari uma intaa kadib ila lafdi addaali cala اniyati wاliraada intaa dabadeed waxaa loo celiyaa aymaanta marka hore markaad u celiso qofkan dhaartay niyadiisa kadib hadduu yaan niyo gaara ma sii lahayna sababkii ku xambaaray aada u celiso kadib haddaan taasi jirinna wixii lafdigani tusinaya ee niyo iyo iraado ah ama curfiga ha noqoto ama luqada carbeed ha noqoto ama qaraa'in kale oo wehelisa ha noqoto ayaa lagu xambaaray ilaa fi dacaawa dacwooyinkii mooyaane dacwooyinka mooyaane oo dacwooyinka iyadu arintaasi ma soo gelayso oo niyo iyo waxaa uma baahna eh waxay noqonaysaa cidda ku dhaarinaysaa waxay u socoto uunbaa dhaartaaduna ku dhacaysaa ilaa fi dacaawa oo fa fi lxadiid alyamiin cala niyat lmustaxlif rawaahu muslim waxaa xadiiska nebiga ku sugan sala allahu calayh wasalam dhaartu waxay ku dhacaysaa oo ku sugan tahay kan wax dhaarinaya niyadiisa kan wax dhaarinaya niyadiisa oo bimacnaa waxa ay noqonaysaa qofku dhaarta isagu sidiisa uu u insheeyo ee u bilaabo isagaa loo celiyaa wuxuu u qasdinaya baanay noqotaa laakiin dhaarta aanu sidiisa u bilaabin ee masalan sifo sharciya isaga loogu soo jaheeyo ee la yidhaahdo waxaa ka dhaaro masalan qofkaa inaana dilin ka dhaaro inaanad adna dilin wax dilayna ogeyn ka dhaaro hadduu hadalka maldaho oo damco dhaardusme inuu sameeyo sharciga islaamka dhaardusme ma jirto wax dhaardusme la yahdaa ma jirto mid baa beri been dhaarto masale war maxaad ku dhaaratay qof dhintaa laga dhaaranaya mogta marka sidii waxaan ku dhaartay inta iyadii kalena isku wargashannay inaanan ana dilin wan dilayna ogeyn haddaba u waa burcadeenna inaanan ama dilin odayaal waaweyn baana salwaal maxaa ku dhaarateen masaakiin kastaaba yidhi waxaanu isku wargashannaanu ku dhaarnay waa wakhtiyadii hore xilligii ingiriiskaiyo wakhtiyadaa markaasaale war maxaa wallaha ku marteen musuu yidhi kii kastaaba ile waxaanu ku dhaaranay ille annaga waxba maanaan diline cid kalaa dishay waxaanu ku dhaaranay inaanan ama dilin wan dilayna ogeyn wanku waa wankan yare madaxa madow leh wax ka jiraa ma jiraan annana de maanaan dilin buu yidhi dee wanna ma dilin dee nin kalaa dilay macnaa wakaa wuxuu rabaa inuu dhaardusmeeyo waxba kama jiraan sharciga islaamka dhaardusma ma jirto ama wan sheeg ama waraabo sheego mar haddii qaadigu kugu yidhaahdo waxa weeye maxaad arrintaa ka og tahay ama guddidaa dhexda ahi wixii aad sheegto ee lagu yaado ku dhaaro waayahe inay sidaa tahay dhaardus ma jiri mayso mar haddii dhaartu sifo sharciga u soo baxdo wax dhaardusma la yahdaa ma jirto sida awadeed baa nebigu caddeeyey sala allahu alيyh wasalam oo yidhi alyamiin calaa niyati اlmustaxlif dhaartu waxay ku sugan tahay kan wax dhaarsanaya niyadiisa kan wax dhaarsanaya niyadiisa ayuunbay ku baxaysaa hadhow adigu inaad tidhaahid anigaa wax kale u niyoodo u jeeday arrin saxa maaha hal mar unbuu ta'wiilku ku anfacayaa waxa weeye haddii shaygani in la caddeeyaa ay xaaraam tahay shaygan in la caddeeyaa hadday marka horeba xaaraam tahay dhaarta lagu dhaariyaana waxba ku yeeli mayse iska dhaaro tawiilkeeduna waa ku anfacaya haddaad carabka dudo iyo haddaad si toosa u dhaarataba biitifaaqi ahli اlcilm shaygu marka horeba in la caddeeyaabaa xaaraam ahayd sida masalan qof uu rabo inuu dilo buu ku weydiinaya waar ma aragta saad leedahay maya marka horeba inaad caddaysaa tahayd waan arko waa kan taas lafteeda xaaraama marka haddaad ta'wiil sharciga leedahay oo wax awilan karto oo aan dhaartu marka horeba jidahay inay dulmiba tahay haddaad carabka leexiso iyo haddaad si rasmiya u dhaarato midnaba waxba kaa qaban mayso laakiin dhaar sharciyan lagugu leeyahay war qofkaa inaanad dilin ma ka dhaaranaysa ama gabadha inaanad furin ma ka dhaaranaysa ama waxa inaanad iibin ma ka dhaaranaysaa inaad tahayd waxbaan duwaya anigu ma iibine islaantaa iibisaye laakiin aan haddaba carabka duwaye de arrin saxa ma aha ha iibi islaantu hadday iibisay soodugumaad wakiilan inaad istahayd waxaad untaada anigu inaanan iibin ninkaygaa dhaniyo waxba kuu socon mayso mar haddii dhaartu jid kugu tahay dusdusma ma jirto laakiin jidba haddaanay kugu ahayn iska dulmi cad xaaladda iyadaa dus ma waajidaysaa ma aragta maya maugu wallaahi baa inaan waa igu wallaahi inaan arag waxba dhibaata ma jirto way marka horeba waajibkuguma aha inaad caddaysaa inaad caddaysaa xaaraan baabay kaa tahay markaa shayga in la caddeeyaa ay xaaraam tahay haddii dhaartiisa lagugu kalifo yanii taasi markaa way kuu banaanaanaysaa inaad ka dhaarato waayo marka horeba dhaar jidama ah, waa dhaar dulmi ah laakiin dhaartu hadday weji uun ta'wiil ku leedahay ama markhaati la dhaarinayo ha noqoto ama qof inaana deexan iyo qaadi la dhaarinayo ha noqoto hadday doonto marka hore sharciga makaan weyn bayay ku yeelan ama baarlamaan la dhaarinayo ha noqoto iyo madax marka hore sharciga meel bayay ku yeelan oo lama dhaariyo laakiin maanta haddaad soo doonatay jid bay kugu noqonaysaa ma awilan kartid inaan dadka u kala exanaya baan niyoonayaaye ha dadka iyo dalka iyo waxaba daacad waxbana uma yihiye hoosta inaad ka tidaahid ma suuragala kuma soconayso kuma soconayso waayo marka horeba shaygani sidiisuu sharcan waajibkuugu yahay sidiisuu waajibkuugu yahay marka taqura ee ta'wiilku anfacaya waa mid marka horeba aan jidkugu ahayn marka horeba jidkuguma ah waxaan jidka ku ahayn baa lagaa dhex baarbaarhaya tan noocaasiya ayuunbaad awilan kartaa laakiin dhaardusmo kale ma jirto sharciga islaamka wallahu subxaana wa tacala aclam waaya annuduur ta labaad ile baabulaymaani wanuduur be nidaryaalkii wa caqdu nadri nadarka caqdigiisu makruuhun waa laga fiican yahay waa shay la karaahiyaysta wey waqad naha nebiyu nebiguna waa nahiyey sala allahu calayh wasalam can inadri wa qaala wuxuuna yidhi innahu laa ya'ti bikhayrin khayr lama yimaado oo mid khayr keenaya ma aha wa innamaa yustakhraju in kaleba maahae waxaa wax lagaga soo bixiyaa bihi isaga min albakhiili kii gacanta adkaa ee bakhiilka ahaa muttafaqun calayhi ayaa wax lagaga soo saaraa axkaamta noocyada cajaa'ibta leh buu ka mid yahay ahlulcilmiguna way isku qabteen min xaysu اlasli waxa nadarka loo yaqaanaa ma karaaha mise karaaha maaho ille waa cibaado e qayb ka mida ah markay isla qireen kulliba qaybi inay karaaha tahay ayaa waxay isweydiiyeen war hortu ma nadarka asal ahaan buu karaaha yahay oo waa shay asluhu karaaha wa ma'aaluhu cibaada halku kuwa dhow ku shubanaya inay cibaado mise asalku nadarku sidiisa uma aha karaaha eh qayb ka midaa xadiisku diidaya oo qaybtan la yidhaahdo nadru lmujaazaat walmukaafa'a ma noocaasa nahyigu ku socdaa oo nebigu diidanyoo leeyahay war noocaas bakhiilkunbaa wax lagaga soo saaraaye dee qadarna celin maayo wax kaloo khayrana isagu keeni maayo labadaba waa la yidhi waxaynuna u iilanaynaa qowlka odhanaya war nadarku min xaysu اlasli asal ahaanba waa karaaho min xaysu اlasli waa laga fiican yahay min xaysu اlasli markiisa horeba waayo wax aan sharciga islaamku kugu laazimin ayaad isku laaziminaysaa shay aan sharciga islaamku ku saarin bimacnaa shaygu asal ahaan waa cibaado waa qurbatun lam tatacayan oo marka horeba nadarka meel kale kuma saabsanee waxa uu ku saabsanaanayaa waa shay cibaado ah oo ama sunne ah ama fardulkifaaye ah ayaad naftaada ku waajibinaysa markaa sidiisaaba looga fiican yahay waxa habboon intii alle ku ayaa meel kasta ku dayacane inaad gaabsato oo nadarka aanad waxba ku degdegin maadaama nebiga iyo sala allahu alah wasalam saxaabadiisa in badan aanay la iman jirin inaad iska dhaaftaabaa fiican oo aanad waxba adigu isku culaysin marka min xaysu اlasli waa laga fiican yahay qowlkaasi baynu u ilanaynaa marka nadarku waa shay cibaade ah oo aan kugu laasimin oo aad isku laasiminayso asalka waa cibaada shaygu oo lagaa yeeli maayo shay aan cibaad ahayn cibaado kama dhigi kartid shay mubaax ah axkaamulkhamsihii mubaaxii iyo makruuhii iyo muxaramkii saddexdaa ma quseeyo u ee shaygii waajibka ahaa laakiin waajibkiisu aanu tacyiiniga ahayn ee iska fardulkifaaya ahaa ee binisbati lilashkhaas sunnada noqonayay iyo shaygii sunnada iska ahaa min xaysu اljumla haddii la doono gaar noqodkiisa sunnaba yuu u noqonine laakiin shay cibaado sida salaad asalkeeda waa cibaado dee doonto salaad sunno iska mutlaqoo aan jirinba ha noqote waxaana tasaaraysaa shaygu waa inuu asalku cibaado yahay shayga nadarka aad ku samaynaysaa waa inuu cibaado yahay shay sidiisa u tacayunayna waa inaanu ahayn oo sidiisa isaga waajib yahay dee waa taxsiilu xaasil oo markaa macno samayn mayso wax allaali waxaad soo biirisay ma jirto haddaad tahay salaada duhur inaan tukadaa baan rabbi nadar ugu galay dee kaasi nadar maa nadar maa biasli sharci buu waajib ku yahay nadarkaagana wax allaaliya wuxuu faa'iidaynayaa ma jirto maa habata biالsharci muqadamu calى maa habata biالshardi min baabi اlqawaacid wixii sharciga ku sugnaaday ayaa laga hormarinayaadoo ka horeeya wixii shardi ku sugnaaday ee nadar iyo wax noocaasa ku sugnaaday wixii sharcigu asal ahaan u waajibiyey yaa ka horeeya marka shayga nadarku qusaynaya ama waa shay horta ugu horrayn ilowba illa waa shay cibaado ah oo shay muxaram ama karaha ama mubaaxa dee waxa weeye rabbi cibaadada loogama dhiganayo xaaraan iyo karahana halkaabaynaga dhig mubaaxana almubaax laa yutacabadu bihi illah min baab alqawaacid mubaaxa alle laguma caabudo alle laguma caabudo mubaaxa wasiilumaad ka dhigan kartaa wasiiladaasina waa inaanad gaar ugu tacayunin oo de gaar uga dhiganin inay iyadu sharciga ka mid tahay laakiin shay mubaax iska ah oo iska bannaan haddaad tidhaahi diintan ku soo darayaa oo diintaynu u kaalmaysanaynaa inaynu sidan yeelno maxaa yeele way bannaan tahay ad waxaa shubto waa min baab اlbidac waayo shaygan mubaaxa ah ama waa inuu noqdaa mubaaxnimadkiisu mid cibaado iyo qayrkeedba u siman sida microfoonada aynu ku hadlaynay wixii la mid a ah. waa taad cibaado maaha eh haddaan doonana waa markaan doona waa ku gabyaya adoo gabay baan kaga hadlaya markaan doonana wacdi iyo kitaab iyo wax baan ku dhigaya markaan doonana waa iskaga sheekaynayaaba marka la doonana qaarna sida khaldan baabay u adeegsanayaanoo heeso iyo balaayo ku wadaya marka waa iska aalad adduunyo haddaad tidhaahid waa lagaa yeelaya shaygu dee cibaado maaha tahay laakiin shay mubaax ah haddaad tahay innahu min alcibaada ama diintu waxa weeyaan loogu talagalayo diintaynu saan ugu kaalmaysanaynaao lagaama yeelayo lagaama yeelayo taahid waxa weeye shaygan cibaadaadku ku jira kuma jiraa lagu odhanaya waa mubaax wax khaldan iyo loo adeegsan karo adigu laakiin sidaa saxan haddaad u adeegsato alwasaa'il axkaamu اlmaqaasid laakiin sidiisa cibaadaha uga dhigan marka shay mubaaxa baan ku nadraya hadday tahay lagaa yeeli maayo oo nadar maaha kaasi hadday tahay inaan waxa weeye masalan bariiska cunaabaanoo saddex jeer cunaabaan rabbi nadar ugu galay taasi taasi waa nooc waali ah waayo shaygu waa mubaax ama saddex cuno ama shan cuno rabbina wax allaale wax agtiisa oo daaco ka noqonaya ma jirto haddaad laba cunto iyo haddaad saddex cuntoba marka shaygu ilowba ilow nadarka aad ku gelaysaa waa inuu daaco waana inaanu sharciga islaamka wax ku laazimay ahayn oo aad lagu leeyahay nadaruma baahne sharcigaaba waajibiyeye maxaa nadarkaagu taraya waa inaanu ahayn e waa inuu ama sunno yahay ama waa inuu yahay shay fardulkifaaya ah oo binisbati ilayka adiga wax ku saaran aan ahayn oo ummaddaa kaleba kaa gudi karto aad leedahay laakiin anigu nidar ahaan waxaan ku galay oo rabbi isu saaray maalinkiiba inaan mar wax wacdiyo iyo wax la mida ah. yani anaa markaa nadarka isa saaray shayguna waa shay min addiin ah min xaysu اlasli aan waxba ka xumay xaaladda noocaasiya waa lagaa yeelaya nadarku laba nooc u kala baxaa mid waa iska maala waa nadru tabarur waa nadar cibaade ah waa nadar cibaado ah nadru tabarurkaa cibaadada ah ama nadru daaca nadarkaa cibaadada ahi isaga laftiisu labuu sii kala noqonaya kaa cibaadada ah imaa nadru اlmujaazaa wاlmukaafa'a imaa nadar mucallaq calaa shay oo shay bannaan sharciga islaamka in aad wax ku xidho oo uu yahay nadru almujaazaat wاlmukaafa'a nadar kaanama abaalgud iyo waxa weeye inaad waxbaad ku xidhaysaa waxaad leedahay hadday sidaasi dhacdo haddii alle halkaa iga badbaadiyo haddii alle kitaabkaa ifahansiiyo haddii alle xanuunkaa haya iga qaado waxbaad ku xidhaya ma aragtaa ilaahay waxaay waxaasuu igu leeyahay ilahay intaasaan soomaya ama intaasaan salaadaya ama intaasoo sadaqaabaan la imanaya waa nadru tabarur waa nadar daaca ah laakiin waxbuu ku xidhan yahay waana nooca karaahada ahlulcilmigu aanay isla diidaynin min xaysu asli inuu kaasi karaaha yahay oo nadaraad sidiisa ula timi maaha eh rabbi waxbaad kaga beddelanaysa rabbi oo haddaad iga badbaadiso maanta halkaa waxaasaan yeelaya haddaad laakiin iga badbaadin weyda waxba yeeli waayo wey rabbi oo xanuunka noocaya noocaasee haya ee aan waxoogaa isla dhib mudannay haddaad iiga sahasho waxaan samaynayaa kada wakada waa nadru lmujaazaat marka nadru tabarurkii qaybi waa qaybta mujaazaadka iyo qaybta kale waa nadru mulaqa waana tafiican oo haddaad kolliba nadar la imanayso adaan rabbi waxba u shardiyin baa fiican de inaad iskala timaado rabbi nadar waxaan ugu galay an afcala kada wa kada biduuni shardi inaad adigu saada ula timaado haddaanad kolliba iska daynin marka labada nooc waxaa laysku yidhaahdaa nadru tabarur waa kii baarinimo samaynta ama nadru aaca bay labadaasi noqonayaan qaybta ka labaad ee nadarka waa nadru اlajaaj wاlqadab waa nadar cadho iyo dooditaan oo kale ay keentay ama nadru liqlaaq iyo wax la mida ama yamiin اlqalaq ay yidhaahdaan magacyo badan bay u yaqaanaan waa shay nadarkii oo loo adeegsanayo mowdic alyamiin waa nadarkii oo halkii dhaartoo kale loo adeegsanayo dhaarta maxaa loo adeegsan jiray waa in aad wax wax ugu diidayso dhaarta gebigeed waxa loo adeegsadaa inaad wax wax ugu diidayso waa almancu iyo walxau iyo wataxqiiqu khabarin iyo inaad war ku ruma taxqiijinayso adigiisana saddexaasaa loo adeegsadaa saddexdii haddii nadarka loo adeegsado nadrulajaaj buu noqonaya walqadab oo dhaarta markaad dhaaranayso maxaad u adeegsanaysaa inay sidaa tahay baa wallaahaya waa taxqiiqu khabar war baad rabtaa inaad rumayso war arrintu waa sidaa war anigu ma samayn war anigu waxaa ma odhan salon ma dhaaranaysa waan dhaaranaya inaanaan odhan oo samaynma intaa dhaarigata marka waa taxqiiqu khabar war baad rabtaa dadka inaad qalbigiisa geliso ka daatijiso oo aad leedahay war wallaahi ma dhicin waa been la dhoobdhoobay ama waxaad rabtaa wax inaad diiddo waxaa lagu leeyahy hebelow inaad keen war wallaahi ku raaci maayo wallahi kuma raacayo haddaad wareerto iska soco waa manci ama waa xain waxbaad rabtaa inaad qofka ku booriso oo aad leedahay war sidaa samee wallaahi waad samaynaysaa e samee nagada hadalkooda saddexdii haddaad nadarka u adeegsato saddexdaa mawdic mid ka mid a haddaad nadarka u adeegsato isaguna nadrulajaaj baa la yahdaa waana nadar oo adoo wax diidaya mid baa kule ina keeno sad kuma raacayo waar ina keen waad raacaysaa haddaan kuma raaco rabbi nidar wuxuu igu leeyahay waxaa kuma raacayo rabbi baama nidar ugu galay inaan shan maalmood soomo haddaan ku raaco waar naga tag baan waxba ku raaci marka waxaad rabtaa nadarkii inaad cibaaratu nadarna waad istimaad afka maad odhan waxaa wallaahaya laakiin nadar baad isticmaasha inaanan waxaa samaynayn ama waxaa inaanan samayno iyuu rabbi waxaa iigu leeyahy haddaan sameeyeyba rabbi waxaas iigu leeyahy marka haddaadan nadarka loo adeegsado mawdicii yemiinta oo sidii yemiinta loo isticmaalo sida markay doonaan ciyaalkooda ku yidhaahdaan nadar lamase galo lamase beeneeya waa inaan kugutumaa nadar rabbi wuxuu igu leeyahy haddaan ku garaaci waaso aya sidaa yani wixii waana nadarna waa la cabiray waana mawdicu اlyamiin bartii dhaartaa loo adeegsaday oo qofu sidiisa isaga cibaadaysanayo oo leh rabbiyow markaa dhibaatada noocaasa ah, caynkaa inaad iga haddaad iga qaado waxaan yeelaya ma qofkii nooc cadha ah baa ku jira waxbuu diidan yahy sidii dhaartu adeegsanaya taana waxaa la yahdaa nadru allajaaj wاlqadab markaa shiikhu wuxuu yidhi wacaqdu nadri makruuhun war caqdiga nadrigu waa makruuh waa laga fiican yahay waqad naha nabiyu sala allahu alayh wasalam can inadri nebiguna nadarka waa nahiyey marka nebigu ma nadar oo dhan buu nahiyey mise nooca annadru lmujaasaat walmukaafa ee rabbi shardiga lala dhiganaya rabbi oo haddaad sidaa ii yeesho waxaasaan anna kuu yeelaya haddaad ii yeeli weydana waxba yeeli maayo marka noocaasaba nahyigu nebigu mise waa nadar oo dhan khilaafkii baa ku jira aynu soo tilmaannay wa qaala waxaana uu yidhi innahu laa ya'ti bikhayrin isagu wax khayra lama yimaado markanaad leedahay rabbiw haddaad iigu sahasho qofkaa ah, waxaasaan samaynayaa hadhow hays odhanin nadarka sababkiisii baa qofkii kuugu bogsaday waayo nadarku waxba khayr lama yimaado wax khayroo gaara nadarku la iman maayo wainamaa yustakhraju bihi min albakiil bakiilkunbaa wax lagaga soo bixiyaa bakiil waxba bixin waayey ayuunbaa sabab looga dhigaa inuu nadar daraaddeed wax ku bixiyo markaasuu suu isaga joogo odhanaya haddii ilaahay qofkaa ii nabadqab keeno iga maqan ama badda galay ilaahay ka badbaadiyo waxa weeye saddex awr baan qalaya ilaahay anoo ugu dhowaanaya subxaana wa tacaala oo masaakiinta ka dharginaya ama toban maalmood baan soomaya ama waxaan marka bakiil unbaa wax lagaga soo bixinayaa dee nadarku wax gaara la iman maayo qadarka ma celinayo xadiisku inta uu inoo tilmaamaya waa sidaa marka ahlulcilmigu dhammaan way isku ogol yihiin nadarku inuu waxa weeyaan ansaxayo oo min addiin yahay laakiin asalkiisu makaraaha oo marka hore waa laga fiican yahay hadhow min addiin ba ha noqde eh? mise asalkiisu waa aaca karaahana maaha qayb ka midabaa asalkeedu karaaha yahay oo nadrumujaazaadka ah anaa masala khilaafiya faidaa caqadahu hadduu u gunto calaa wajaba alwafaau wajaba calayhi alwafaa hadduu u nadarka daaco oo shay daacaya hada rabbiyo waxaasaad igu leedahay wajaba calayhi alwafaa waxaa waajibaya inuu oofiyo liqowlihi sal اllahu alيh wasalam man nadara an yuiica allaha falyuichu wman nadara an yacsuya allaha falaa yacsuhi xadiiska uu nebigu yidhi qofkii alle ugu nadraa inuu adeeco ha adeeco qofkii alle ugu nadraa inuu caasiyaana yuu caasiye qofkii ilaahay cisyaan ugu nadraa yuu caasiye oo maalan hadduu yidhaahdo nadar waxaan ugu galay inaan ciddaa dilo dee yuu dilin dhiig xaaraana buu rabaa inuu galo markaasuu ku leey rabbi nadar waxaan ugu galay ninkaa imaagay waa inaan gacan la gafin hadduu doonayuu kagaba jarine inuu dhowr barh ku dhuftaabuu doonaya inaanan gacan la gafin dee waa cisyaan waayo qof kastoo bur waxaa mutaysan kara uun qof bur kugu soo weeraray oo de horor ah oo shaa'il horarkii ah waad warnaga daaleeda laakiin kii kastee ku maagaa bur male markaa suuragal maaha muttafaqun calayh marka shaksigu hadduu ilaahay daaca ugu nadro nadarkaa inuu fuliyaa waa waajib hadduu macsi ugu nadrana nadarkaa inuu fuliyaa waa xaaraam haddaba nadar ma u guntamayaa mise uma guntamayo waa laba qowlba ahlulcilmigu ka leeyihi waynuna arki doonnaa insha allahu tacaala markuu intaa inoo tilmaamay baa wuxuu yidhi wain kaana annadru mubaaxan haddii nadarku yahay mid mubaax ah oo nadarku aad nadaraysaa hadduu yahay mid mubaaxa aw jaariyan ama mid maraya uu yahay majra alyamiin dariiqii dhaarta oo kale mid la socodsiiyayoo maraya hadduu yahay ka nadri lajaaj sida nadarkii dooda iyo walqadabe cadhada ka noocaasiya haduu yahay wa nadru lajaaj lajaaja lafteeda qadab sidaaba loogu macneeya markay dooda daranna waa la dhahaa ka nadri lajaaj walqadab aw kaana amaba uu yahay nadra macsiyatin ama nadar macsiyeed uu yahay lam yajib waajibi maayo alwafaau bihi in la oofiyaa waajib ma aha wa fiihi waxa ku sugan laakiin kafaaratu yamiinin idaa lam yuufi bihi mar haddaanu oofin waxa markaa ku sugan oo ka dhalanaysa masalan kafaaratu اlyamiin wayaxrumu waxaana xaaraam noqonaysa alwafaau bihi fi lmacsiya in la oofiyo fii xaalati lmacsiya xaaladda macsida weliba gaar ahaan in la oofiyaa iyada waa xaaraam nadarku hadduu shay mubaax ah ku saabsan yahay nadarka noocaasi ahi ma guntamayaa mise ma guntamayo ma guntamayo sida saxda ah ma guntamayo allaahuma ilaa in la mariyo biariiqati nadri lajaaj ariiqadii nadrulajaajka iyo walqadab in la mariyo oo wejigii yemiintoo kale la siiyo mooyaane ma guntamayo oo wax ka soconaya ma jiraan haddaad laakiin biariiqati nadri lajaaj aada mariso oo aad ahayd ilaahay subxaana wa tacaala soon ama waxaasuu igu leeyahay oo cibaada ah haddaan sidaa sameeyo qaab dhaareed oo kalead adeegsanaysa wuxuu ku leeyahay cab tusaale ahaan shaha waa mubaax waa shay mubaax ah cabto iyo haddaad iska midna dhib kuma jiro waa mustawa arafayn haddaad cabtona maad ceeboobin si saxan ah baad yeesha haddaad iskaba dayso war gadaasahaydna de caab maaha shahan cab buu ma cabbayo haddaan cabbaba alle wuxuu igu leeyahay waxaa shay cibaado haddaan shaha cabbo ilaahay maalin inaan soomaa buu igu leeyahay bihadihi ariiqa mar haddaad mariso nadru lajaaj walqadab buu noqonaya oo shayga mubaaxnimadkiisa kumaad baaqi yeelin marka xaaladdan oo kale dariiqadan shiikhu sheegay bay noqonaysaa oo ah in yamiin lagugu leeyahy waayo sidiisa cibaado ugamaad dhigin oo maad odhan haddaan waxaa cabbo waxaasa alla igu leeyahay oo kaloo iska caadiya kamaad dhigin laakiin waxaad rabtaa sidii cahocadho oo kale manciga waa diidma waar cab cabi maayo iga dah waar cab war ma cabaya haddaan cabbo waxaasa alla igu leeyahay marka kaanamaa bartii yamiinta oo kale aad inaad mariso biariiqi اlyamiin haddaad mariso nadru lajaaj gelaya xukmulyamiin baana lagugu yeelanaya oo nadru lajaaj walqadabka markiisa horeba ahlulcilmigu waxay isku hayaan maxaa ka dhalanaya qola waxay leedahay yamiin baa ka dhalanaysa oo xadiiska muslimka iyo keyrkiiba ee ku yimi kafaaratu nadri kafaarat اlyamiin waa meelaha lagu xambaaraya nadarka kafaaradiisu waa kafaarat اlyamiin xadiista ku timi halkaa ha lagu xambaaray leeyihin oo qola waxay yahaan yamiin ayuunbaa lagugu leeyahay oo nadarka nooca yemiintu ka dhalataa waa nadru lajaaj waa adab laakiin nadarka daacada ah, wixii aad ku nadartay uunbaa ka dhalanaya haddaad awoodayso haddaad awoodi weydana ma waxba lagugu yeelan maaya miyaa mise markaa lafteeda yemiin baa loo wareegi karaa iyada lafteeda laba qowl baa ku jira oo ahlucilmigu isgu khilaafsan yihin nadarka wixii la awoodi waayo ma yemiin baa looga wareegaa mise sidiisuu kaaga dhacaya laa yukalif llah nafsa ilaa wuscaha marka isla aqbaleen inaan lagugu yeelanayn nadarka waxaad awoodi weydo ayay yidhaahdeen waaye kaa dhacyo isla waafaqanaye ma sidaasaad iskaga tegaysaa haddaad isa saartay wax aanaad awoodu lahayn ma sidaasaad iskaga tegaysaa oo laa nadra fi ma laa yamlik qofku wixii aanu awood u lahayn ee mulkisnay nadar ma jiro ma saasaa lagu dhaqaaqaya mise kafaaratyamiin baa looga wareegaa nadar kasta oo sidiisa loo fulin kari waada guntamana labada qalba waa jiraan markaa shiikhu dariiqada wiina mariyey waxa weeye maya ee nadar wixii guntamaba kafaarat ulyamiin baa la maraya xitaa nadru macsiya hadduu ku yahay waana qowl jira lakiin waxaa ila fiican nadru macsiya inaan waxba ka dhalanayn laa kafaara walaa hayri inaan waxba ka dhalanayn ee ay tahay uun inaan la fulinayn man nadara an yacsiya allah falaa yacsi qofka alle ku nidra inuu caasiya yuu caasiin bis kafaarana lagagama laha wax kalena lagagama laha yuu caasiin faraha ka qaado marka nadrunajaaj walqadab qole waxay ahdeen yamiin baa lagaga leeyay qolena waxay ahdeen yamiin lagagama laha eh takhyiir baynu siinaynaa waa sida shaaficiyadu maraan moogta takhyiir baanu oo waxaanu odhanaynaa niyow nadarkaagani dhinacna dhaar buu ka shabbahaa oo dee shaaha cabbaa lagu yihi tusaalaha war cabbi maayo iga daa markaas may cab war ma cabbayo nidar rabbi waxaan ugu galay haddaan cabbayn waxaa laygu yeesho marka wuxuu dhaar buu dacal ka shabaha waxaad mooddaa qofku inuu dhaaranayo dhinacna daaca sheego maalin inaan soomaa waa min adaaca rabbi wuxuu igu leeyay inaan maalin soomo haddaan shaaha cabbo marka dacalkaa laga eegana wuxuu wejina daaca ka shabahaa wejina dhaar buu ka shabaha marka shaaficiyadii waxay yidhaahdeen iyagu ahlucilmiga qaarkood waa takhyiir bayan waa door gelinaynaa waxaanu leenahay imaa nadarkii inaad fuliso aad ku nadartay markuu shaygii maalan uu siday ahayd uu qaban waayo iyo imaa inaad dhaar kafaaradeed samayso labada kala dooro baanu odhanaynaa labadaa kala dooro iyagu takhyiir bay ka dhigeen shiikhuu si takhyiir kama dhigin muxuu yidhi kafaaratyamiin baa lagu leeyahy xadiiska halkaasunbuu ku xambaaray iyagu waxay yidhahdeen xadiisku halkaa waa lagu xambaaraya waa sax lafdigana waa la tixgelinayaa oo dhinacna yamiin buu ka shabaha dhinacna nadar buu ka shabahaa hadduu nadar ka dhigana wuu leeyahay oo kafaaratulyamiin baa lagu yeelanaya hadduu nadar ka dhigi waayo oo dhaar ka dhigana waa leeyahay kafaaratulyamiin baa markaana hadduu nadarka sidiisa u fulinayo daacadeeda u daynayana waa leeyahay oo uu fulinayo oo yoomkii soomaya markaa shiikhuu wuxuu yidhi wain kaana nadru mubaaxan nadarkii hadduu mubaax yahay aw ama se uu yahay jaariyan mid maraya majra alyamiin ariiqii yamiintoo kale nadar la mariyey uu yahay ka nadri lajaaj wاlqadab sida nadarkii lajaajka iyo qadabka aw amase kaana uu yahay nadra macsiyatin lam yajib alwafaau bihi intaa midnaba waajib ma aha in la fuliyaa waajib maaha buui laakiin wa fiihi waxa ku sugan ilaah xitaa nadru macsiyi saasuu yidhi lakiin ruumcasiya waa ku khilaafaynaa isaga laftiisa shiikhu qowl labaad buu ka oo uu kale ku rajaxayo wa fiihi kafaaratu yamiin baa ku sugan idaa lam yuufii bihi haddaanu oofin ou nadarkii fulin waayo kafaaratu yamiin baa ku filan wayaxrumu waxaana xaaraam ka noqonaya alwafaau bihi fi lmacsiya markuu nadarku nadrulmacsiya yahay kuwa kale xaaraan maaha de waa la iska fulin karaaye laakiin nadarku hadduu nacrulmacsiya noqdo in la fuliyaana waa xaaraam in la fuliyaana waa xaaraam halkaa inoo joogto allah subxaanahu wa tacaala aclam